aswaatu waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadaan mujaahid mujaahid murtad iyo mujrim marinada ugaala maadaxooda gooya meel kastoo ad joogtaan mar kastoo ad joogtaan mawlaaha maciina mawlaaha maciina maataadeen ilaayeen maadaxdooda laaya miinaadaa u dhiiga markii ay haleesho meedadkooda jiida muslimka ku farxa mujrimkaa kanaxaye mudankooda weeyaan muudankooda weeyaan muhaajir muhaajir marxab baa ku leeyahay miidigtayda joogo marna ka maarme maxabbada islaamka maskaxdeeda siiye mawlihiina uumaa maagaacan mideeye maalaayin munaafaq maaraykan macooda maangaabkaa wax moodo micnaaweyn u yeele maalaayin munaafaaq maaraykan macooda maangaabkaa wax moodo micnaaweyn u yeele micnaaweyn u yeele mu'min iyo mushrik marnaa maa heshiiyaan mu'min iyo mushrik iskuumo qof maahe magrigay dhigaayaanna mujaahid ma mooge maankay ku haayaan marnaba ma mooge mashruucooda gaalo mudda dheer ma qaate maalmaa kooban weeyaan mujaahid adkayso muxoggaaga dhuuqso meeshaad higsanayso mawlahaa ku gaarsiine maataada ilaali maataada ilaali